رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat lanwaar ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dambaysay ama aan ku jirnayba caamkii wufuudda iyo sanadkii wafdiyaalka waxaan ka soo baxnay wafdigii jayr bni cabdilaahi ambajali iyo sanadkii iyo gurigii bilkhalasa ee markaa lasoo dudumiyey inuu soo daahiray aswad alcans iyo dilkiisa sidaa darteed waxaanu qaadanaynaa xajat lwadaac xajkiisa gootinta waa xajkii nebiga uu xajiyey ummaddana uu ku sagootiyo calayhi wasalam walamaa markii tamma ay dhammaystirantay taam noqotay iblaaqu dacwati dacwada gaarsiinteeda fii anxaa'i aljasiirati alcarabiya jasiiradda lagu magacaabo jasiirat alcarabiya dhinacyaalkeeda odhan markii ay taam ku noqotay oo ay gaartay dacwadii oo wa awjada allaahu ilaahayna uu u helay taa'ifatan koox oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah takfulu ka faali qaadi karta bixifdiha dacwadaa ilaalinteeda iyo wa bibilaaqihaa gaarsiinteedaba ay gaarsiiyaan ilaa aqsaa illaahi dhulka ilaahay meesha ugu fog mar allaala markii ilaahayna uu helay subxaanahu wa tacaala daa'ifatan koox oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah oo takfulu kafaala qaadi karta bixifdiha ilaalinta dacwada iyo wa biiblaaqihaa gaarsiinteeda ay gaarsiiyaan ilaa aqsaa illaahi dhulka ilaahay meesha ugu fog qadara allaahu ilaahay wuxuu qadaray an yuriya inuu tusiyo rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam himaara juhdihi dadaalkiisii mirihii ka soo fuqay ama ka soo go'ay almutawaasili kaa soo xiriiray qabla an yantaqila intuusan u guurin ila allaahi ilahay xaggiisa subxaana wa tacaala ilaa ilaahay xaggiisa uusan u guurin uusan dhiman baa loola jeedaa in la tusiyo mirihii juhdigiisii xiriirka ahaa fa akramahu allaahu ilaahay wuxuu ku karaameeyey nebigiisa bixaji beytihi beytkiisa inuu mukarami ee karaamada lahaa beytkiisii kaa mukaraha ee la karaameeyey fii dilxija dilxaj sannadii tobanaad ee markaa hijirada falamaa goortii araada uu doonay sala allahu calayhi wasalam waa rasuulkee alxaja xajka uu doonay adan adana wuxuu ogeysiiyey bihi xajka fi nnaasi dadka faijtamaca bilmadiinati magaalada madiina waxaa ku soo kulmay basharun bashar iyo khalqi kahiiran ee fara badan falammaa kaana markay ahaatay yowmu sabti maalin sabti ah lihamsin shanna baqiina ay ka dhiman tahay dhammaadkeeda min dilqaad bisha dilqacda lagu magacaabo waa bisha sagataalka aan dhahnay wahwa alyowma asaadisi maalintii lix iyo walcishriinana ay ahayd minuu xaggiisa tarajala wuu shallaystay rasuulka waa dahana wuu subkaday oo karin buu marsaday walabisa wuxuu xirtay isaarahu hosguntigiisii wa ridaa'uhu go'iisa isaarka waxaa loola jeedaa marada hoos laga xirto ee izaarka ridahana waa midka kore waintalaqa wuxuu ka soo baxay min almadiinati magaalada madiina bacda alcasr ee bacda salaati duhr salaad duhura kadib xataa balaqa ilaa uu soo gaaray nebiga dalxulayfata meesha lagu magacaabo qabla an yusalliya intuusan tukanin ka hor alcasra salaada casr ayuu soo gaaray fasallaahaa wuu tukaday biha dilxudayfuu ku tukaday rakcatayni laba rakcadood uma intaa kadibna baata waa baryey nabiga sala allahu calayhi wasalam bihaa meesha ayuu baryey uu seexday falamaa goortii asbaxa uu waa bariistayna falammaa goortii asbaxa uu waa bariistay nebiga qaala wuxuu yidhi ataanii waxaa ii yimid allaylata xalay aatin mid imaanayey ayaa min rabbi rabbigay xaggiisa iiga yimid faqaala wuxuuna igu yidhi salli tuko faqaala wuxuu igu yidhi sallituka fii haada alwaadi waadigan ku tuko almubaaraki ee barakaysan waadigan barakada leh ku tuka ayuu igu yidhi waqul deh cumratun waa cumro waxa aaminyaysanaya waa cumro oo fii xajatin xaj markaa dhex ahaatay cumro xaj la dhex geliyey ayaan umusukanayaa oo aan qabanayaa camalkaasaan markaa samaynayaa dheh waa qiraan baa loola jeedaa saasuu markaa rasuulku ku yidhi saxaabadii wa kaana haadaa arrintaana ibaaxatan ibaaxan iyo banaynayn waaye la baneeyey lilcumrati cumro in la sameeyo fii ayaami alxaj maalmaha xajka ilaan dadkiiba uu arki jiray wakhtiyada xajka oo la cumraysto waa faajirnimo midda ugu faajirnimo badan saasay markaa dhihi jireen bacdamay xaaladdu sidaa tahay ayaa marka rasuulka waxaa lagu yidhi sala allahu calayh wasalam waxaad dhahdaa ku socon waa cumro markaa xaja dhex cumro xaj dhex ahaaday waayo dheh ayaa la yidhi oo macnaha cumran qabanaya cumro u xaj gudaheeda marka ahaatay waa xaj isku sameeyo bisha xajka ayaa markaa loola jeedaa saa dheh oo saa dheh ayaa laygu yidhi saasuu markaa rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam wa kaana haada arrintaasi waxay ahaatay ibaaxatan bannaaneyn la baneeyey lilcumrati cumro ayaa markaa la baneeyey oo fii ayaami alxaji maalmaha xajkaa la qabto wakaana waxay ahayd ahlu ljaahiliya jaahili ehelkooda yarownaha kuwa u arka arrintaa min afjari alfujuur faajirnimo midda ugu faajirnimo badan markaad uma in kadib iqasa wuu qubaystay rasuuluullaahi rulka alla sala allahu calayhi wasalam qabla salaada duhur ka wuu isteegiiyey oo wuxuu catar marsaday fii ra'sihi madaxiisa wa badanihi iyo jidkiisa bituubin udug fiihi miskun uu ku jiro fii miski lagu daray ayuu rasuulku maday uma idaa kadibna labisa wuxuu xirtay isaarahu hosguntigiisii wa ridaa'ahu go-iisa kii tilmaamehe waa go-a hoose ee markan lagu xayo uma intaa kadib sallaa duhra salaadii duhur rakcatayni laba ragcadood ayuu rasuulku tukaday wa ahalla waa codeeyey wuxuu ku qayliyey bilxaji waalcumra xajira fii musallaahu musallihiisii iyo meeshii uu markaa uu ku tukaday yuu rasuulku markaa ku xirtay wa waa xiriiriyey baynahumaa dhexdooda faqaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahay labbayka waxaan kaa ajiibay cumratan cumro iyo xajan xaj wada jira saddex nifiyood loo xajiye xajkadaa xaj kalena la magacaabee low xajiyey waa cumro iyo xaj oo wada jir aad wada xirato kadibna almarxanaanoodo midda labaad waad cumraysato barka dhigato in gaaro midda saddexaadna waa ifraad oo waa xaj keligii uma intaa kadib labbaa wuu talbiyeystay nebiga oo wuxuu yidhi labbayk allaahuma labbayk labbayka la shariika laka labbayk ina alxamda wa nicmata laka labbayk ilaahiyuu ku ajiibay labbayka waan ku ajiibay laa shariika laka shirki kuuma sugnaan labayka allah waan kaa ajiibay waan ku maqlay ina alxamda mahada wاlnicmata iyo nicmada labaduba laka adigay kuu sugnaatay weliba wاlmulk laa shariika lak wax uula qaybsada ma jira wakaana axyaanan kolkolna wuxuu ahaa yaquul mid yidhaahda labayka ilaaha alxaqi labayka waan ku ajiibay ilaaha alxaqina wuu dhahayay marmar uma intaa kadib kharaja wuu soo baxay nebiga min almusalla musallihii ayuu markaa ka soo baxay nebiga farakiba wuxuu soo koray alqaswa hashiisii qaswa wa ahalla wuu codeeyey maratan ukhraa mar kale waa xirtay oo xajkiibuu ku dhawaaqay falama stawad bihi markay la sugnaatay oo markii ay ka kor noqotay oo ay la sugnaatay ama ay ka kor noqotay bilbaydaa'i bayda meesha lagu magacaabo ama waa meel bannaan ahalla aydan sidoo kale rasuulku haddana wuu towxiidsadee wuu ku codeeyey wa ashcara wuxuu calaamadeeye sunnadeeyey hadyahu hadyigiisii bacda asalaati salaaddii markuu tukaday kadib waqalladahaa wuu qoor xiray calaamad baa loo sameeyaa xoolaha xaramka loo wado si ay dadku u arkaan xataa hadduu qofku tuug yahay ma u taabanayo hadduu wax dhac yahay wuu dareemayaa calaamad iyo kab haddii qoorta loogu xiro xoolo xaramka loo wado inay yihiin waqaladaha wuu qoor xiray xudayfa meesha lagu magacaabo ayuu ku sameeyey uma intaa kadib waasala wuxuu xiriyey rasuulka sayrahu socodkiisa xataa danaa ilaa uu u dhowaaday min makka fabaata wuxuu bariyey bidiquwa meesha lagu magacaabo diquwa meesha lagu magacaabo wasallaa bihi diquwa ayuu ku tukaday nebiga alfajra salaadii subax uma اktasala wuu uhaystay wamadaa wuu sii socday xataa dakhala ilaa uu galay almasjid alxaraam guriga xurmada leh waa masaajidka xaraamka ah wadalika taana sabaaxa yowmi اlaxad bay ahayd maalin axadaa subaxeeda liarbacin afarna mabayna ay ka tagtay afar maalmoodna ay ka tagtay min dilxij bisha dilxij lagu magacaabo waa bisha carafe fataafa wuu tawaafay nebiga bilbeyti beydkii buu tawaafay waa kacbadii wasaca wuu cararay bayna asafa waalmarwana wuu saciyey wuu orday uma kadib aqaama wuxuu ku nagaaday biaclaa makka makka meesha kore cinda alxujuun xujuun agtiisa walam yacud kuma noqon ila tawaafi tawaafka xaggiisa wa baqiya wuxuu baaqi ku noqday fii ixraamihi xarnashadiisii ixraamkiisii buu ku sugnaa liannahu kaana maxaa yeelay rasuulku qaarinan buu ahaa qaarin oo jamaca wuxuu wada kulmiyey bayna ixraamay alxaji waalcumra laba xarmasho xaj iyo cumro ah waa wada jir hal mar unbuu ka xalaaloobayaa likownihi ahaashihiisa darteed qad saaqaa mid soo kaxeeyey alhadyi hadyi waayo qofka qaraanka u xajin kara waa qof xoolo kaxeeyey oo xoolo markaa wada wa amara wuxuu amar siiye kullu man qorasta ama kulla man man dhammaantii saaqa soo kaxeeye macahu micigiisa alhadya hadyi an inuu baaqi ku noqdo fii ixraami xarmashadiisa uusan ma xalaaloobin wa amaa man lam yasuq qofkaan soo kaxaynin macahu la jirkiisa alhadya hadyi markii uu tawaafay safa iyo marwana cararay faamarahu wuxuu amray an yuqasira inuu gaabsado ra'sahu madaxiisa bacda atawaafi waasacyi orodka iyo tawaafka kadib tawaafka kacbada iyo orodka safa iyo marwa kadib inay timaha gaabsadaan wayaxilla ay xalaaloodaan xalaalan xalaaloodi taaman dhammaystiran inay xalaaloodaan wax kastaa u bannaan xataa xaasas hadday la socdaan way la galmoon karaan wayajcala uu yeelay camalahu camalkiisa wayajcala uu ka yeelo camalahu camalkiisa haada ee kaa ah cumra inuu ka dhigo sawaa'un waxaa isku mid ah kaana ha ahaado qad axrama mid ku soo xarmaday biniyati alxaji aw alcumra aw kilayhina ama labadooda ama xaj ha soo xarmado ama cumro ama si wada jirtaa wa qaala markaasuu rasuulku yidhi low istaqbaltu haddaan qaabili lahaa min amrii amarkayga mastadbartu wixii aan soo dhaartay wixii aan gadaal ka ogaaday haddaan horay ka ogaan lahaa lamaa suqti lhadyi hadyi ma soo kashan lahin buu dhahay nebiga walajacaltuhaa waan yeeli lahaa cumratan cumro walaa xalaltu waan xalaaloobi lahaa saasuu rasuulku yidhi wixii aan soo qaabilay haddii wixii aan soo dhaafay aan qaabili lahaa oo wixii gadaal aan ka sameeyeen ka ogaaday horay haddii aan ka ogaan lahaa hadyi ma soo kaxayn lahayn waana idinla xalaaloobi lahaa macnaha tamatuc baan ka dhigan lahaa faxalla man man baa xalaaloobay lam yakun macahu micigiisa hadyun aan hadyi ahaanin uma intaa kadib tawajaha wuxuu u soo jihaystuu soo aaday sala allahu calayhi wasalam waa nebiga yowma tarwiya maalintii biyodhaansiga yowmu tarwiyo waa maalinta wahwa alyowmu athaamin waa maalinta sideedaado min dilxija ilaa mina mina ayuu usoo jihaystay nebiga wa axrama wuu xarmaday lilxaj xaj ayuu u xarmaday wa axrama waxaa xarmaday lilxaji xajka kullu man man dhammaantii kullu man qof kasta xaj buu xarmaday kaana ahaa qad xalla xalaaloobay waayo nebiga iyo in allaala intii xooladay ma aysan xalaaloobin iyad markii la gaarayna minay aadeen amaa intii cumraysatay ee xalaalowday maalinta sideedaad mar dib bay u xarmanayaan oo xaj bay xiranayaan mar allaala markay xajka xirtaan kadib ayay mataqaanaa aadayaan mino waa axrama waxaa u xarmaday xaji xajka kullu man qof kastoo kaana ahaa qad xalla mid xalaaloobay fasallaa wuu tukaday nebiga bimina mina ayuu ku tugtay kamsa salawaatin shan salaadood adduhra salaada duur oo maalinta sideedaad waalcasra salaada casro isla maalintaa ah waalmaqriba salaada maqrib oo isla maalintaa ah waalcishaaa iyo salaada cisho isla habeenkaa ah iyo waalfajra salaada subax oo maalinta sagaalaadka ah wasalla waa tukaday nebiga alrubaaciya salaadaha afar afarta minha kuwaa ka mid ah rakcatayni laba rakcadood buu tukaday qasran ayuu la soo gaabiyey si qasri ah buu markaa u tukadayo salaadaha rubaaciga ah ee ar'abta ah laba laba rakcadood buu ka tukaday uma intaa kadibka min mina mina xaggeeduu ka tegay bacdamaa talacat ashamsu markay qoraxdii dhalatay kadib xataa ataa ilaa uu yimid carafa carafa uu yimid fawajada wuxuu helay nebiga alqubbata teendho qad duribad loogu sameeyey lahu asaga binamira namira meesha lagu magacaabo namira meel la yidhaahdo oo carafo bilowgeeda ah ayuu rasuulka sala alla calai wasalam ku helay teendho markaa loogu dhisay fanasala bihaa teendhadaa buu degay falammaa markii zaalat ashamsu qoraxdii ay zuushay oo xilligii doorka la gaaray rakiba wuxuu soo koray nebiga alqaswaa'a hashiisii qaswaa ahayd wa ataa wuxuu yimid waadiya curana waadiga lagu magaca waadi curana ayuu markaa yimid waqad ijtamaca annaasu dadkiibaa ku soo aruuray xawlahu gaarkiisii nebiga gaarkiisii bay dadkii ku soo aruureen faqaama fiihi wuu dhex istaagay khatiiban xaal uu yahay kii u khudbaynaya una khudba akhrinayo nebiga isagoo khatiib ah oo khudbaynahaya ayaa markaa rasuulka sal alla calayh wasalam saxaabadii gaararkiisu ay markaa joogsadeen faxamid allaha ilaahay buu mahdiyey wa afnaa calayhi waa ammaanay wa tashahada wuu tashahuday wa awsaa wuxuu u dardaarmay dadka bitaqwa allahi cabsi ilaahi uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi fii maa qaala wixii uu yidhi waxaa ka mid ahaa ayuha nnaasu dabow faqle oo i dhegaysta fa innii anigu laa adri ma ogi lacallii waxaa la arkaa oo dhici kartoon mudnahay laa alqaakum inaan idinkula kulmin bacda caami haada sanadkaydan ee kan ah kadib bi haada almawqifi mowqifkan ee kan ah abadan weligay ina dimaa'akum dhiigagiina wa amwaalakum maalalkiina wa acraadakum sharaftiina xaraamun xaraam bay calaykum korkiina ka tahay ka xurmati yowmikum haada maalintiinan xurmadeeda oo kale fii shahrikum haada bishiinan xurmadeedaoo kale fii baladikum haada iyo beledkiinan ee kana xurmadiisa alaa hooyaay kullu shayin shay walba oo min umuuri aljaahiliyati jaahili umuurihooda ka mid ah mawduucun waa la dhigay taxta qadamaya lugahayga hoostoodaa la dhigay wax walboo jaahili la samayn jiray waxba kama jiraan wa dimaa'u aljaahiliya jaahiliga dhiigoodii mawduuca asagana kulla la dejiyey waaye oo qofkii qof horay looga dilay aarsigaa jiri jiray ma jira maanta wixii ka dambeeya wa ina awala damin dhiigkan ugu horeeya adacu aan dhigay min dimaa'ina waa dhiiggeena waa damu ibnu rabiica ibnu xaarif ninka lagu magacaabo ninkaa dhiiggiisii waaye wa kaana mustardican wuxuu ahaa mustardic fii bani sacd reer bani sacad xaggooda yaa looga raadiye wax muujiya faqatalahu hudayl hudayl baa markaa dishay ninkaa dhiiggiisa wax kama jiro waa loo aargudayaa iyo saasaa la samayn jira jaahiligii ma jirto waa riba aljaahiliy jaahiliga ribadoodana mawduucun ku dejiyey oo la baabi'iyey waaye wa walu riba ribatan u horaysa adacu aan dhigayoon baabi'inayo min ribaana waa ribadeena waa riba alcabaas ibni cabdil kaana wiilkaa wuxuu ahaa dhiiggiisii la hadriyeeyey fii bani sacad mustardican mid mustardic ahoo looga muug dalbay fii bani sacad ayaa muujiyeen faqatalahu hudayl ayaa markaa dishayo waa riba aljaahiliya jaahiliga ribadiisa wariba aljaahiliya jaahiliga ribadiisuna ribadii jaahiliga la isticmaali jiray mawduucun waa ka soo qaad la'aan la dhigay waaye asagana oo ax ah ka soo qaadaya ma laga soo qaadayo uusan jirin wa awalu riba ribatan u horaysa adacu aan dejinayo wax la tirtiraayana min ribaana ribadeena waaye riba bin cabdilmuqalib waa ribadiisa fa inahu mawduucun kullu dhammaan waa la dejiyey waاttaquu اllaha ilaahay uga baqa fi nisaa'i dumarka fainakum adinku akhadtumuuhunna waxaad ku qaabateen biamaanati illaahi ilaahay ammaanadiisa ilaahay ammaanadiisaad markaa ku qaadateen dumarkee ilaahay uga baqa subxaanahu wa tacaala waxaad ku qaadateen biamaanati illaahi waاstaxlaltum waxaad ku xalaalaysateen furuujahunna farjiyaalkooda bikalimati illaahi ilaahay kelimadiise walakum waxaad ku leedihiin calayhinna walakum waxaa idinkaga sugan calayhinna dumarka korkooda xaqaad ku leedihiin allaa yuticna inaysan ku soo fariisinin furushikum faraashiyaalkiinna axadan cid takrahuunahu aad dinacaysaan qof aadan rabin inuu gurigaaga yimaado inaysan kaa keenin fain facalna haddii ay sameeyaan daalika arrintaana fadribuuhunna tuma oo garaaca darban garaac oo hayra mubarixin mid wax darariya ama feerjebiya aan ahayn walahunna waxay ku leeyihiin dumarkii calaykum korkiina risquhunna risqisiintooda iyo wa kiswatuhunna dharsiintooda bilmacruufi macruuf loo marasheeyo waqad taragtu waan tegay fiikum dhexdiina maa shaydaan idinkaga tegay lam tadilluu aadan dhimaynin bacdahu gadaashiisa bacdahu in ictasamtum bii haddaad qabsataan waa kitaabuullaahi ilaahay kitaabkiisa wa antum adinku tus'aluuna canii aniga xaggay laydinka weydiin doonaaye fama antum qaa'iluun maxaad dhihi doontaan ilaahay waa idin su'aalayaa walamas'alanna aladiina ursila ilayhim walamas'alanna almursaliin waa laydin weydiinayaa nebi muxamediinka la idin soo gaarsiiyey yaa laydin dhihi doonaaye fama antum qaa'iluuna maxaad odhan doontaan qaaluu waxay dhaheen nashhadu waxaan qiraynaa annaka adiga balaqta inaad gaarsiisay diinta waa addayta aad gudatoo wa nasaxta aad naseexaysay fa qaala biisbicihi fartiisa ayuu nebigu yidhi asabaabati sabaabada ah biisbicii faqaala waa ishaaro fartiisii sabaabada ayuu wax ku ishaaray yarfacuhaa asagoo ku kor qaaday ila asamaa'i samada wayankutuhaa ishaaray haddana ila annaasi dadka marna kor buu cirka intuu u taagay fartiisii subaabada waa midda murdisuuga la dhahoo suulka markaa ku xigta ama dadkaa lagu tilmaama atixiyaadkana waa la taagaa kadib buu ayihii ku soo goday wayankutuhaa ila annaasi allaahuma ashhad allaahuma ashhad allaahuma ashhad ilaahayo markhaati ka noqo allahuma ashhad ilaahayow markhaati ka noqo allahuma ashhad allahuma ashhad waqad bayana wuu caddeemayey fii haadihi alkhudbati khudbada ee taa ah ciddata umuurin ukhraa dhowr umuuro oo kale ayuu ku caddeeyey waqad bayana waa caddeeyey rasuulka fii haadihi alkhudbati khudbada ee taas ah wuxuu ku cadeeyey ciddata umuurin umuuro kale dhowr umuur ukhra oo kale falamaa markii faraqa uu dhameeyey minhaa xaggeeda nasala calayhi waa soo degay nebiga nasala waxaa soo degay calayhi nebiga korkiisa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisii sarreeyebaa soo degay alyowma maanta akmaltu waan taam yeelay oo waxaan idiin kaamilay lakum adinka diinakum diinkiina wa atmamtu waan taam yeelay calaykum korkiina nicmatii nicmadayda wa radiitu waan raalli noqday lakum adinka alislaama islaamkan diinan diin ahaan idinkaga raalli noqday fakaan yowm bay ahayd nicmatin wa sacaadatin iyo wa shukrin maalin maalin liibaan iyo maalin shukri wa awana waadana waxaa aadaamay bilaal bacda alkhudbati khudbadii nebiga markuu dhammeeye kadib uma kadib aqaama wuu aqimay bilaal fasallaa wuu tukaday rasuula allahi sala allahu calayh wasalam ama wuu dujiyey bilnaasi dadka adduhra rakcatayn duhurkii laba rakacadood dujiye uma aqaama haddana wuu aqimay bilaal fasalla alcasra rakcatayn laba rakacadood oo casri ayuu haddana dadkii dujiye casr ah jamacahuma fii waqti duhr labada salaadoodba wakhtigii duhr buu ku jamciyey jamcan muqadaman yaa duhurka markaa la keenay walamtaa kadib balse meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam